bismi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsalaam عlى rasuuli اllah وعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثnii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الshaykhu صالح bn cbdillahi الcusaymiy غafara allahu lah wlahm jamiعa biisnaadi kuli minhm ilى asfim bn cayna can amr bn dinar can abi qabuusa mawla cabdillahi bn camr bn caas can cabdillahi bn camr caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalيh wali wslem alraaximuun yarxamuhum الraxman yarxamu man fi lardi yarxamkum fi الsma wmin طrائq الرحmة رحmة المعلimiina bالmتaclimiina بإqra'him uصul الmتun khasة uصul xadiiث المصطفى wالرasuل المجتبى slى اllah عlyh وعlى آlih وصxaabatihi أجمعين liyfuzuu bsacاadaة الcجل والأجل fahada huwa الmجلس السادس min majalis إqrاءi وشharxi kitaabi alwaafi bma fi الصaحيxayn lلmuxadiث صالح بn أحmed الshami xafiظh اllah وracاah وجacl الجنة mahwah fi leylaة الاثنaين الsaaبع min min الشhهر السادس أو الجماد الثانية أو الأخيرة عام ألف وأربعمائة وثمان وثلاثين لجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من ضمنها سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان ومجلسكي لحاد مجالس دولمرك شرح كوبا كتابك كتابك الوافي ما في الصحيحين هبين كانوا هبين سنين todobada bishi lixaad ama jamaada athaaniya ama jamaada alaakhira labadaba waa la yidhahdaa kun afar boqol sideed iyo soddonka jirada nabigeena alayhi salatu slam xadiidka waxaan ku jirnay maqsadka koobaad oo maqsad alcaqiida ku jirnay waxaan kaga soo jirnay kitaabka la yidhaha kitaabu aliimaani bilyowmi alaakhir maalinta aakhira rumaynta la rumeeyo ayaan ku soo jirnay baabkana waa baabka shanaad baabu shafaacati shafaacada ayuu baab yahay iyo walmaqaam booska almaxmuud ee la mahdiyey oo nabigeena rabbigeen subxaana wa tacaala uu ku galladaystay ayuu u baab yahay weeyaan in laga sheekeeyo almaqaam almaxmuud waa maqaamkan allah subxaana wa tacala aan ugu baray nabigeena calayhi salaatu wasalaam allahuma raba hadihi dacwati ataama wsalaati alqaa'ima aati muxamadin alwasiilata walfadiila wabcahu maqaama maxmuuda aladii wacadta waa maqaamkaas aan rabbigeen subxana wa tacala nabiga looga baryo aadaan kasta qofkii la yimaadana uu nabigeena sheegay sala allahu aleh ali wasalam inuu shafaacadiisa ay waajibayso baabu shafaacati almaqaami almaxmuud xadiidka sagaal iyo lixdanaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaal utiya rasuulu اllahi salى اllahu alayhi waali waslm bilaxmin xadiidkan abi hureyre ayaa wariyay raawiyat alislaam waa xadiid aad u dheer muggiisa iyo duduubkiisana wuxuu yahay in rabbigan subxaanaه wa tacaala markuu daddadka isu keeno markuu dadka isu keeno banaanka cad laiskugu keena ay aad u kurboon doonaan dhibaato badan ay dhici doonta kadibna muruga iyo kurba iyo waxay dusha u ridin karin u ridin karin inay ku dhici doonta kadib ayaa dadkii waxay isweydiinayaan muddo badan kadib war arintan kuma jiri karnee nimyahow maan muxuu ahaa dad noo ergeyo oo rabbigee nooga ergeeyo maan raadsanno markaasaa maan nabi aadan u tagna isaga ayaana dhalay waa nabi allah uu muxuu ahaa u waxyooday nabigu ugu horreeyey kadibna ambiyadii alla wada tiranayaan nabi aadan bay u tagayaan calayhi salaam wa calaa nabiyina arinta haysatay u sheegayaan kadibna maad noo ergeysa leeyihiin wuxuu leey nafsii naftii nafsii naftayda naftayda aniga muxuu ahay gef aan gale dartii ayaa jannadaba lagaga soo baxay naftiisa ayuu cudur daaranayaa kadibna nabi ibraahim bay u tagayaan nabi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam isna wuxuu sheeganaya wuxuu leey saddex jeer ayaan been sheegay saddexdaas beenood darteed ayaanan u ergeyn karin saddexda beenoodna waa saddex beenood oo qur-aanka laba lagu sheegay midna xadiidka nabigan uu sheegay sala allahu aleyh waali wasalam tan koobaad waxay ahayd inii saqiim markuu yidhi markii ay ciidda u baxeen oo asnaamtii inuu muxuu ahaa meel saara u rabay ayaa wuxuu ka cillo ka dhigtay cudurdaar waan xanuunsanahay mana xanuunsanayn laakiin xanuunka markii loo daadega xaqiiqada wuxuu ka xanuunsanaa ood aad u necbaa asnaamtan ay caabudaan min duuni illahi casa wajal tan labaadna waxay ahayd markii aad baabi'iyey bahalladii asnaamtii oo kii u weynaayey uu garabka u suray gudintii amaba muxuu ahaa eh, baashii eh, faaski uu u suray garabka kadibna uu yidhi bal facalahu kabiirum hada fasaluhum in kaanu yantiquun kan weyn ayaa sameeyey waxaad yeelaysaan weydiiya haddii u hadlayaan tan labaad taasay ahayd tan saddexaadna waxay ahayd markii waxaa weyaan ummuna saara oo xaaska nabi ibraahimeed calayhi salatu salaam soo maray meesha masar kadibna eh, boqorkii ree oo mujrimka ahaa uu damcay inuu gabadhi xumeeyo ayaa wuxuu mxuu ahaa yidhi waa walaashay iyadna waxa saas u sheegay inaa walaalkeed inuu yahay oo zawjkeed inuusan ahayn u sheeg ayuu ku yidhi marka beenaha uu sheega waa ta ayada weeyaan xaqiiqada marka loo daadega walaal waay maxay u tahay oo alikhuwa alislaamiya ay walaalo ku yihiin waa kow tan labaadna bal facalahu kabiirum haada ayadna waa sidaasoo in muxuu ahaa la burburiyo ayagaa sababiisu ah kabiirkan waa ka mid ilan maadaama haddii marba in la caabudo ay loo joojiyey asbaabta loo burburiyo waa cibaadada laftirkeeda oo iyaga ay sababta yihiin in la caabudo tan saddexaadna waxaa weeye inii saqiimanto waa suqmiga iyo murugada haysa ayaa muxuu intaba maca daalika cilad ayuu ka dhigtay waa ka cudurdaartay kadibna waxaa loo tegayaa nabi muuse caleyhi wacalaa nabiyina asalatu wasalaam sidoo kale asna waa cudurdaaranaya nabi ciisa loo tegay wuu cudurdaaranaya ilaa nabigeen noo tag alayhi salatu salaam markaasa ana laha intuu yidhah nabiga alai sl slam anaa maanta u taagan arrinta ayada ayuu sujuud la dhacayaa markaasuu ilaahay wuxuu u furayaa subxaana wa tacaala abwaab aan la koobi karin oo mahadyaalka alle iyo ammaanta alle subxaana wa tacaala oon la tira koobi karin ayuu ilaahay ku muxuuaha faraqaya markaasuu muxuu ahaa muddo ayuu wadi u sujuudsanaani markaasaa le moxamed oo madax koruqaad oo wax alle waxaa rabta sheego waa lagu siini oo muxuu ergey waa laga ergeyeeli markaasaa wuxuu le rabbiyo ummadayda rabbiyo ummadayda rabbiyo ummadayda kadibna markaasaa leeya waxaa weeyaan halkaas ummadaada jannada ka geli wamaa ilaa dalik halkaas ayaa xisaabti iyo waxaa furmi iyo ummaddi in la kala shaandheeyo xadiidka muggiisa iyo mxua nuxurkiisa inaas ayaa u badan weeyaan dulmarkii caadiga ahaa iyo dudki orodki ayaan ku dulmari doonaa insha allahu tacaala sida caadiga ahayd xadiidka sagaal iyo lixdanaad can abi hurayrata radi allahu anhu qala abu hurayra utiya rasuulu llahi sala allah alay sl nabig waxaa loo keenay bilaxmin hilib ayaa loo keenay fa rufica ilayhi waxaa kor loosoo loogu soo qaaday oo loo soo dhiibay adiraacu dhudhunka ama garabka ayaa loo soo dhiibay wa kaanat waxay ahayd tucjibuhu mid cajab geliso oo nabigu aad uu jecel yahay fanahasa markaasuu goostay nabiga minhaa xaggeeda nahsatan goosasho oo ilkaha ku goosta weyaan markii aad intaad soo qaada lafta ilkaha qofku saa ugu ruqsada ood ku goosta ayaa nahsi la yidhahda weyaan saasuu ilkaha nabigu u goosta alayh slat slam uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi ana aniga oo nabi maxamed alayh slat slaam sayid dadka madaxooda iyo sayidkooda ayaana yowma alqiyamati maalinta qiyaama wahal tadruuna miyaad garanaysaan mima dalika arrinka waxay ku dhacayso ama ay ku dhacday miyaad garanaysaan yajmacu llahu annaasu ilahay baa dadka ururin doona kulmin doona alawaliina kuwa horreeyey walakhiriina kuwa dambe fii saciidin bannaan waaxidin ee keliya ayuu rabbi ku kulmin doonaa yusmicuhum waxaa warka maqashiin kara iyo hadalka addaaci kan dhawaaqa wayanfuduhum waxaa ka tarra bixi oo muxuuah dhexdooda mariyo dhanka kale ugu bixi albasaru aragga oo qofka halkan taagan darafkooda muxuu arkaya oo araggina ilahay intuu waasicay subxaana wa tacaala meeshuu dambaysay iyo meeshuu mxuha dhan walba la arki weeyaan araggina wuu ka tarabixi oo waa la arki oo dhammaan walla waa la arkaya sidoo kale qofkii dhawaaqana dhawaaquu maqashin karaa weeyaan maca intaas ayagoo la eg alawaliin walakhiriin halkaasuu rabbi ku kulmay subxana wa tacaala watadnu shamsu qoraxdu way soo dhowaanaysaa qadramiil baan soo marnay fayabluqu annaasa dadka waxaa gaari doona min alhami muragada iyo walkarbi kurbada maa laa yutiiquuna waxayna awoodi karin walaa yaxtamiluuna ayna u dhabar adeegi karin weyaan fayaquulu naas dadku waxay dhihi doonaan alaa tarawna miyaadan arkaynin maa qad balaqakum wax idin gaaray alaa tanduruuna miyaadan fiirinaynin man yashfacu qof idiin ergeey lakum adinka ilaa rabbikum rabbigiin idinkiga ergeeyo maad fiirisaan oo tiraadisaan maxaa idinku dhacay maxaad u fadhidaan waxa idin hay sooma aragtaan saasay dhihi doonaan qaarkood qaarka kale u bacdu naasi dadka qaarkood waxay dhihi doonaan libacdi marka kale calaykum biaadama nabi aadam calayhi salaam laazima oo aada weyn u taga fayatuuna aadama bay u tagayaan calayhi salaam fayaquul waxay dhihi doonaan lahu isaga anta abulbashari basharkao dhan ala aabbo a weeyaan khalaqaka allahu allah kugu uumay biyadihi gacantiisa wanafaa fiihi wuuu ku afuufay nafaqa wuxuu ku afuufiika adiga dhexdaada min ruuxii ruuxdiisu ku afuufay weyan kugu afuufay wa amara almalaaigta wa amara malaaikata malaaigtana wuxuu faray inay kuu sujuudaan fasajaduu laka way kuu sujuudeen ishfac lanaa nooga ergey ilaa rabbika rabbigaa nooga ergey weyaan hana kala saare oo hanoo naxariiste alaa taraa arkayni ilaa maa naxnu waxaan ku sugan annaga fiihi isaga dhexdiisa oo cadaab iyo kurba ah alaa taraa miyaadan qad balaqanaa wixna gaaray ama aan gaarna miyaadan arkaynin maa balaqanaa wixna gaara weyaan maa qad balaqanaa wixna gaaray oo culays iyo dhibaato iyo murugo fa yaquulu aadam wuxuu dhihi ina rabbii qad qadaba wuu carooday alyowma maanta qadaban caro oo lam yaqlab uusan caroonin mila qablahu horti milahu isagoo kale walan yaqlaba mana caroon doono bacdahu gadaashii milahu isagoo kale wainahu rabbi nahaani wuxuu iga reebay can shajarati geedkii ayuu rabbi iga reebay facasaytu waan ku caasiyey nafsii nafsii nafsii naftayda naftayda naftayda ayaan badbaado la doonayaa maanta naf kale muxuu ahaa uma dhabar adeegi karo umana argeyn karo weeyaan idhabuu aada ilaa hayri qofaan aniga ahayn aada waxaan ka soo booday markii aan mxuaha sharax jimaalkii sharxay nuux idhabuu ilaa nuuxin nuuxaada fayatuuna nuuxa nuux bay u tagayaan fayaquuluun waxay dhihi doonaan yaa nuuxu nuuxow inaka adiga awalu rusul rususha ilaahay uu kan u horreeyay ayaa tahay ilaa ahli lardi dadka ku sugan ahli ardada qof nabi rasuul la soo dira adaa nabi aadam wuxuu ahaa nebi laakiin rasuul ma ahan weyaan marka rasuulka iyo nabiga farqi u dhexay miyaad garanaysaan ya alfarqu bayna arasuuli wاnebi fadl ahuuna nacam laba martaba ayuu wataa nabiga rasuulka cafwan nabigana wuxuu wataa hal martaba sidaas ayaa haaliban la rajaxa halka martaba oo nabigu u wata waa waxyi in loo waxyooday rasuulkana wuxuu wataa laba martaba in loo waxyooday iyo iyo in la soo diray weyaan aqwaal kalena way jiraan laakiin kaasaan iskaga istaagna weyaan ayib jazaak allah khayran fayatuuna nuuxan bay u tagayaan fayaquluuna waxay dhihi doonaan yaa nuuxu adiga anta adiga ayaa awalu rusul rususkan ugu horreeyay ah min ahli ardi arlada ahalkeeda waqad samaaka allah alla kugu magacaabay cabdan addoon shakuuran ee mahadin badan oo alla ku mahadin badan ishfac lana noogu ergay ilaa rabbika rabbiga alaa taraa miyaadan arkayn ilaa maa naxnu fiihi ku sugannahay oo cadaab iyo dhibaata wuxuu dhihi doonaa ina rabbigay caza wajala qad qadiba wuu carooday alyowma maanta qadaban caro oo lam yaqdab uusan qablahu hortii milahu isagoo kale walan yaqdab uusan carooni doonin bacdahu gadaashi milahu isagoo kale wainahu rabbi qad wainahu shaniya qad kaanat waxaa ii sugnaatay li aniga dacwatun habaar oo dacawtuha aan ku habaaray calaa qowmi qoladayda ku habaara weeyaan rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara ilaahayow gaalada wax ha ka reebin oo dabada ka gal weyn baabi dhammaantood halkaasu ku habaaray sidiin waa laga ajiibay ayib idhabuu taga nafsii nafsii nafsii nafsii ayuu dhehi doonaa idhabuu aada ilaa hayri aniga midaan ahayn aada weeyaan idhabuu aada ilaa ibraahim aada fayatuuna ibraahim bay u imaanayaan calayhi salaam fayaquulun waxay dhihi doonaan ya ibraahim ibraahimu anta adiga nabiyullahi nabiga allata wa khaliiluhu wadaagiisa iyo kii aad ugu jeclayaata weyaan ishfac lana noogu ergay ilaa rabbika rabbiga alaa taraa miyaadan arkaynin ilaa maa naxnu fiih waxaan ku sugannahay fayaquulu wuxuu dhihi doonaa lahum ayaga ina rabbii rabbigay qad qadiba wuu caraday alyowma maanta qadaban carab lam yaqdab uusan caronin qablahu hortii milahu isagoo kale walan yaqdab uusan caroon doonin bacdahu gadaashii milahu isagoo kale alla maalinta ayada muxuu caroonaya ikhwat ilkiraam wuxuu caroonayaa way badanta waxyaabaha uu caroona lakiin waxaa ugu muhiimsan waxaa ilaahay halkaa uu ku soo aruurin doona oo isu imaan doonaan akaabira mujrimiiha intii alla ku caasisoo dhan ood ibliis laciin ugu madax weyn yahay oo fircawn uu ku jiro oo abulahab uu ku jiro oo iyo abujahl ay ku jiraan iyo wax alla wix alle ku kufriyey alla walin walaakhrin aljin walinsu ayaa halkaas kugu imaaday acdaada ilaahay oo dhan ayaa halkaas kugu yimid wuxuu ka argudan lahaa oo ahayd inuu naarana waa la soo diyaariyey waa la soo diyaariyey weyaan iyo waxyaabo kalena way jiri karaan ayb fayaquulu wuxuu dhihi doonaa lahum iyaga ina rabbii rabbigay qad qadiba wuu caroobay alyowma maanta qadaban caroo lam yaqlab uusan caroonin qablahu isaga hortii milahu isagoo kale walan yaqlab uusan caroon doonin bacdahu gadaashi milahu isagoo kale wa innii anigana qad kuntu waxaan ahay kadabtu mid been sheegay alaaa kadibaatin saddex beenood ayaan sheegay weyaan waa intaan sheegayni fadakarahunna saddexda beenood muxuu wuu sheegay abu xayaan oo raawiya fi saddex jeer ayuu yidhi idhabuu aada ilaa hayri aniga midaan ahayn aada weyaan idhabuu aada ilaa muusa nabi muuse aada calayhi wacalaa nabiyina salatu wasalaam fayatuuna muusa way u tegayaan fayaquuluun waxay dhihi doonaan yaa muusa nabi muusow anta adiga rasuululahi baa tahay fadalaka allahu allah kugu muxuu ahay sharfay oo kugu saramariyey birisaalatihi risaaladiisa iyo muxuu kitaabka kugu soo dejiyey iyo bikalaamihi inuu kula hadlo bikalaamihi kalaamkiisa cala naasi dadka dushooda wa bikalaamihi kalaamkiisa cala naas dadka ayuu muxuu aha kaaga saramariyey ishfac lana nooga erga ilaa rabbika wakalama allahu muusa takliima ishfac ilaa rabbika rabbiga lana nooga erga ilaa rabbika rabbiga alaa taraa miyaadan arkaynin ilaa maa naxnu fiihi waxaan ku sugannahay fayqul wuxuu dhihi doona ina rabbii rabbigay qad qadibu wa carood alyowma maanta qadaban caro lam yaqlab usan caron qablahu isaga hortii milahu isagoo kale walan yaqlab usan caron doonin bacdahu gadaashi milahu isagoo kale wa innii anigana qad qataltu waan dilay nafsan fawakazahu muusa faqada calayh lam umar aanan ifarin biqatliha inaan dilo nafsii nafsii nafsii idhabuu aada ilaa hayrii ani midaan ahayn idhabuu aada ilaa ciisa aada weyaan fayatuuna ciisa bay u imaanayaan fayaquuluna waxay dhihi doonaan ya ciisa ciisa anta adiga rasulahi baa tahay wa kalimatuhu kelimadiis ayaatoo alqaahu ku turay ilaa maryama albatuul wa ruuxun ruux oo minhu min allahi baad ahaatay weyaan wa kallamta annaas dadkaad kula hadashay fi lmahdi adoo dhabta saaran dhabta ku jira ayaad kula hadashay sabiyan adoo mxua ah weliba canug yarah sabi ah ishfac lana noo ergey alaa taraa miyaadan fayaquulu ciisa wuxuu dhihi doonaa ina rabbii rabbigay qad qadiba alyowma wuu carooday maanta qadaban caro oo lam yaqlab uusan caroin qablahu hortii milahu isagoo kale qatu weligii walan yaqlab uusan caron doonin bacda ogolaashii milahu isagoo kale walam yadkur denban wax dembi ahna ma sheegin nabi ciise aleyhi wacala nabiyih salatu salaam wuxuu dhahay marka nafsii nafsii nafsii naftayda naftayda naftayda idhabuu aada ilaa hayri hayrkii aada idhabuu ilaa muxamadin aada sal allah alay slem fayatuuna muxamadan bay u tagayaan sal allah alay slem fayaquuluun waxay dhihi doonaan ya muxamadu muxamadow anta rasuululahi baa tahay wa khaatama alambiyaai ambiyada kii u dambeeyey ayaa tahay weeyaan waqad gafara allahu laka alla uu ku dhaafay maa taqadama wix hor maray oo min dembika dembigaada ka haday wamaa taahara wix dib maray ilah uu ku dhaafay liyakfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa taahar ishfac lana nooga ergey ilaa rabbika rabbigaa nooga ergey weeyaan alaa taraa miyaadan arkayn ilaa maa naxnu fi waxaan ku sugannahay oo cadaab iyo kurba iyo dhibaato faanaliquu waan dhaqaaqi marka nabi maxamed waa dhihi alayh salat slam faandaliq waan dhaqaaqi faatii waxaan tegi taxta alcarshi carshiga hoostiisaan tegi kow faaqac waan dhici saajidan sujuud ayaan la dhici lirabbi rabbiga ayaan la dhici sujuud ayaan la dhici oon rabbi dartii ula dhici weeyaan uma intaa kadib yaftaxu llahu alla ii furi calaya dushayda min maamidmaxaamidihi maxaamidihi mahadinyaalkiisa iyo waxusni ahanaa'i iyo ammaan wanaag calayhi alla la amaana subxaana wa tacaala shay-an shay baa lii furi oo lam yaftax uusan furin calaya aw calaa axadin qof aan loo furin qabli an iga horreeyey uma yuqaalu waxaa la dhihi doonaa yaa muxamed muddo dheer kadib ood muddo maa sha allah intuu nabiga sujuudsanaada alla mahadyaalkiis loo fura ayaa wuxuu dhihi doonaa uma yuqaalu waxaa la dhihi doonaa allah dhihi yaa muxamed muxamedow irfac rasaka madaxada kor u qaad sal tucta sal weydiisa tuctaha lagu siiya washfac ergey tushaafaca laga erga qaado weeyaan faarfacu rasii madaxaygan kor u qaaday faaqul waxaan dhihi ummatii yaa rabbi ummatii yaa rabbi rabbiyow ummadayda ummadayda ayaan dhihi weyaan rabbiyow fa yuqaal wuxuu waxaa la dhihi doonaa yaa muxamed min ummatika ummadaada man laa xisaaba qofka xisaab ay ahaan dushiisa calayhim dushooda min albaabi alaymani baabkan midigta ah min abwaabi ljannati jannada albaabeeda ka mid kun ayaa ka mid ah. kun aladiina yadkhuluuna janata bihayri xisaabin walaa cadaab ayaa ka mid weeyaan allahuma minhum wahum ayagana shurakaau naas dadka ay la wadaagaan fii ma siwa dalika baabkaas iyo albaabkooda wixii ka soo horay oo meel abwaab albaabada ka mid hal baab ayaa ummadda nebi maxamed lagu xarayn ay kaga xaroonaan abwaabta kale ummadda ay la wadaagaan bal nicmada arka sideedaad albaab mid ummadda nabi maxamed alai slat slam gooni u laha siduu nabigana cadiy alai slat slam uma qaala wuxuu yidhi waladii alli baan ku rartay nafsii naftayda biyadihi gacantiisa ay ku sugantay weeyaan Eh, aggeeda ah, ka ahaatay kamaa bayna makata maka inta udhexaysa iyo iyo waximyara sida saxda waxaa weeyaan waa hajara weyaan hajara weyaan magaalada hajar la yidhahdo magaalada hajar la yidhahdo waxay ku taallaa axsa hadda maanta waxaa loo yaqaana axsa magaalada riyaad ayay waxay u jirtaa ilaa afar boqol iyo ama ka badanba baxrayn ayay sanka u saaran tahay iyada iyo la yihahdo damaam iyo aad bay iskugu yihiin waa meesha adduunka aan ku sugannahay ugu timirta badan ilaa waxaa la yidhahdaa magaalada axsaa kaligeed ilaa laba milyan oo geed timirada ku taala baxru annakhiila la yihahdaa badda muxuu ahaa geeda timirta ayaa la yidhahdaa axsaada marka magaceeda hore hajar la dhihi jiray marka ximyarta waa waa waxaa laga yaabaa in muxuu ahaa taqriiban culimada waxay leeyihiin hajar hajarna waa axsaa hadda maanta waxaa u badan mataqaanaa nimanka shiicada salligooda waa sacuudiga degan salliga nimanka shiicada la yidhahdo ayaa axsaa u badan weyaan mandiqada sharqiyada amaba eh, dhanka loo yaqaano qora kasooba xaggeed ayagaa u badan oo dhanka baxrayn xaggeed xigto marka magaaladaas ayada ah iyo magaalada maka inta udhexaysa waa taqriiban waa kun iyo shan boqoloo wax ku dhow ila riyaad iyo maka ilaa kun ay isu jiraan taqriiban ama wax ku dhow marka ilaa kun iyo afar boqol ilaa kun iyo shan kilomitr inta udhexaysa ayaa halkii albaab kale rogankiisa ayuu laegyahay ayuu nabiga cadday sala allahu calayhi wasalam jannada eh, muxuu albaabaheeda aw kamaa bayna makata maka inta udhexaysa iyo iyo wa busra busradii aan soo marnay oo mandiqati xawaraan fii suuriya suuriya ku taalla inta udhexaysa ayadana intaas kama yara ayadna intaas weliba inay ka badan tahay ay u badan tahay weeyaan marka xadiidkan waa xadiid cadiim ah oo caddaynaa nabigeena sala allahu aleyh ali slam ummaddiisa sida ugu maragoonay iyo qiyaamo iyo ahwaasheeda siday u dhici doonto marka qofka diyaargarow iyo inuu isu diyaariyo arrintaas waa loo baahan yahay nabigeenna alai sl slam shafaacadii ugu gelaysto waxyaabihii shafaacada keenay baabu ikhraaji bachi naari naarta kooxda loo qoondeeyey saaritaan iyo bixin la bixiya ayuu baabkan u baab yahay weyaan bachiga waa koox lasoo saaray amaba mxu lasoo qoondeeyey ama gruub lasoo saaray weyaan baabu ikhraaji bachi naari naarta kooxdii loo qoondeeyey soo bixin oo dadka laga sooco oo dhinac loo soo saara ayuu baabkan u baab yahay weyaan ciyadan bilah min annaar wamaa qaraba ilahi min qowlin camal xadiid toddobaatanaad can abi saciid waxaa lagu yh saxaabigaas soo marnay tarjamadiisa soo marnay haa ama maya haa ama maya haana waan maqli maya waan maqli ya tarjamada abi saciid alkhudri ma soo marnay maya u badatay miya u batay abi saciid soomaanan marin waan soo marnaya laga yaabaa annagoo mxuua si carad ah, laakiin tarjamadiis sooma marin abi saciid ninka la yidhaahdo waa sacad ibnu malik ibni sinaan ibnu thaclabat alansaari alkhasraji ibnu malik ibnu sinaan ibnu aclabat alansaari alkharaji niminka ree khasraj ilaree ansaari laba qol ay ahaayeen alws walkhasraj owska aad bay u yaraayeen lakiin nimin cajaaib badan ay ahaayeen khasrajka ayaa aad u badnaa oona aad u dagaal badnaa laba nlaba laba laba jilib oo aad u qiimo badan oo diintan dhabarkooda iyo mxuu dhiigooda uu ku istaagay ayay ahayn radia allahu canhum jamiican nabigeena alai sl slam wuxuu sheegay ummad inay badan doonto ayagana ay aad u yaraan doonaan markaasuu nabigeena nacaybkooda inuu mxuu aha eh, munaafiqnimo ay tahay ayuu cadday sala allahu aleh ali waslem aad bay ugu yaryihin magaalada madiina waa afraad kooban oo waliba dadka aadka dee la saromarya ma ahan waxay u haajireen berigii jihaadka iyo mxuu ahaa futuuxaadka la samaynaya ay meel walba aadeen hadda qayb badan oo ka mid a ah dhanka dalka maali ayay aad u joogaan oo magac iyagoo xambaarsan sheekh xamaad alansaarigi muxadidka ah oo reer madiina ayaa ka mid asalku halkaasu ka yimid oo ay degan yihiin dalka maali iyo mxuu ahaa halkaas ay u badan yihiin weyaan laakiin madiinin waxbaa jooga alansaari ayaa weli la yidhahda magacaasay wataan aad may u yaryihiin dad hadda eh, aad eh, mxuu ahaa koor dabar lagu xiro aad looma danayo niman hadda ka muuqmuuqda maahan magaalada madiine iyo maniqadii ay ayaga lahaan jireen nabigan wuu cadday alai slat slam inay ayaga yaraan doonaan ummaddan ay badan doonta saasuu cadday sala allahu aleh wasalam wuuna ka dardaarmay in lagu dadaalo ninkaas marka khasrajiga ah, abu saciid abi saciid alkhudri sacd bn malik ibni sinaan ibnu taclabat alansari alkhasraji uu soo islaamay aabihiina wuxuu ku shahiiday maalinta uxud weliba waxyaala aadka laayaabka ulah abu saciid alkhudri saddexiy toban jir ayuu ahaa wuu soo kaxeeyey nabigu keenay wuxuu yidhi wiilkaan miyaad aragtaa nabi waxa jirkiis intuu la iyo la egyihiin jihaadka waa ka qayb geli karaa ee nabi muxuu aha ku dar nabigu u kadibna lama jisu kama yeelin aabbihiina wuxuu ku shahiiday dagaalka isaga ah inuu ku shahiiday ayuu rabay radia allahu canhum marka ninkaas meelo badan ayuu ka qaybgalay khandaq ayuu ka qaybgalay baycati ridwan ayuu ka qaybgalay axaadiista nabigeena ala sl slam ragga in badan ka wariya culimada saxaabada ka mid ah ayuu ahay radia allahu tacala anu arda sida raajix wuxuu geeriyooday saddex iyo todobaatanki jirada nabigeena alayh salatu slam qaarna waxay leeyihiin saddex iyo lixdankii laakiin sida raajix waa saddex iyo todobaatanki inuu geeriyooday radia allahu tacala canhu arda abu saciid wuxuu leeyahay qala rasul wuxuu yihi sala allah alay slam yaquulu llahu alla wuxuu dhihi yaa aadamu nebi aadam nabi aadan baa lahadli fa yaquul wuxuu dhihi labayka ku ajiibi rabbiyow wasacdayka dhurayntaada lala qaba waalkhayru khayro idinna fii yadayka labada gacmood ayuu ku sugan yahay weeyaan markii nabiga wasacdayka la leeyahay labayka wasacdayka haddii nabiga la yidhaha alayh isalaat slaam ya dhurowgaada weeyaan oo isaga ayaa dhuroobi markii alla weeyaan marka waa intaa loo ogaado kan wuu dhuroobay inuu dhuroobay ayaa la cadaynaya nabiga alai sl slam markii rabbi subxana watacala laga hadlayn inuu isaga ummadda dhureeyey oo du ayaa la cadaynaya marka taa in saa loo ogaado waa muhiim labayko sacdayk marka waxay ku xihan qofkii lala khitaabi mxuaha cidda lala khitaabay ku xihanta weyaan labayka wasacdayka wlkhayru khayru idinla fii yadayk labada gacnood uu kusugan yahay qala wuxuu yidhi yaquul wuxuu dhihi akhri soo saar bacثa naari naarta muxuu aha kooxdeeda soo saar qaala wuxuu dhihi wamaa bacثu الnaar rabbiyow kooxda naarta loo qoondayey qoontada naarta maxay tahay qaal wuxuu yidhi min kuli alfin kun la arkaba ticamia ticamia min kulli alfin kun la arkaba maxaa idiin qoran tiscamia wa tiscatan wa tisciin sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan ka soo saar weeyaan kunkii la arkaba waxaa ahlunaar ah oo naarta loo qoondeeyey ciyaadan billaahi sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal macneeda maxay tahay kunkiiba waxaa janno ka geli hal baa janno ka geli xadiidta alka markuu qofka arka cabsi aad weynaa geli sida xaqiiqada marka kun la yahay oo halk kunkii hal qof laga soo saaro oo sagaal boqol sagaashan iyo sagaal la naaro waa halis saxaabadii marka tawajuskaas annaga hadda nagu dhacay oo xanuunka badan ayagana way naga qabeen way naga sii darnaayeen jawaab ma hadalkooda arg marka fadalika goorta ayada ah. xiina weeyaan yashiibu muxuu ciroob alsaqiiru kan yar watadacu ay dejiso kullu daati xamlin mid kasta uura saaxiibhayd xamlaha uurkeeda weeyaan wa taraa aad aragta annaas dadka sukaara iyagoo sarkhaansan wamaa humana ma ahanin bisukaara kuwa sarkhaansan walaakina cadaaballahi cadaabka alle ayaa shadiidun aad u daran weeyaan fashtada dalika calayhim fashtada ugu darnaaday dalika arrinka isaga ahaa oo kunka qof oo hal qof laga janaynayay calayhim saxaabada aad buu ugu darnaaday faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasul rasuulka allow ayunaa keeneeba dalika arajul ninkaa noqona weyaan sagaal boqol sagaashan iyo sagaal naara lagu xareeyey annaga marka halka qof oo noqona kee weyaan marka nin walba wuxuu isu qibleeyey inuu galay gruubkaas sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaalka ayuu isu qibleeyey waana arrin muuqato khatara qaala nabigan wuxuu yidhi alai slat slam waa mubashir mubashiran wanadiira ya bashiiran wanadiira soo maha nabigan alai slat slam qaala nabigan wuxu yidhi abshiruu war bishaaraysto bishaaro iyo khayr muxuu ahaa qalbiga geliyo faina min yajuuja faina min yajuuja yajuuj xaggood iyo wamajuuja alfan kun ayaa naarta laga gelinaya wa minkum xaggiina rajulan hanin baa laydinka gelin juuj iyo maajuuj ayaa kun laga dhigi adinkana waxaa laydinka gelinaya halkoo nin halkii laftiisaaba maxuu inugu badan halkii laftirkiisii ayaaba nugu badan weeyaan nasal allah aljana uma qaala wuxuu yidhi nabigan waladii alli baan ku dhaartay nafsii naftayda biyadii gacantiisa ay ku suganta weeyaan innii aniga la atmacu waxaan rajaynayaa an takuunuu inaad ahaataan muslimiintiyey ummadda nebi maxamedey ulua ahli ljanna ahlu jannada marka saddex meelood loo qaybiye hal meeloo ka mid inaad noqotaanaan rajaynaya weyaan allahu akbar qaala wuxuu yidhi faxamidna allah allaan ku mahadinay wakabarna allah akbar ayaan nidhi arrinta waxaa laga qaadanaya haddii marba la sheego wax wanaagsan raggaan somaad ark markuu qof soo islaamo yidhahdaan takbiir somaad arkin asalka halkaan ku qotoma ma inkastoo amarka aan la bixinin laakiin saxaabada maxay yidhahdeen alxamdu lilah allahu akbar way dhawaaqeen soo maarti faxamidna allaha wakabarna ilaahay subxana wa tacaala ayaan kadibna kumahadinay allah akbar ayaan ihi weyaan uma qaala wuxu yidhi alhi baan ku dhaartay nafsii naftayda biyadii ay kusugantay sugantay aniga laatmaa waxaan rajaynayaa an takunu inaad ahataan shatra ahli اljanna ahlu jannada nuskooda inaad ahataan ayaan rajaynaya weyaan ina maalakum tusaalihiinna filummami ummadaha markii laga hadlo kama maali shacrati tin oo kale albayda ee cad jildi athawri debiga ama debiga mxuuaha haragiisa ku sugan alla soo diay madow ay adartoo tihin weeyaan aw karaqmati calaamada oo fii diraaci alximaari dameerka dhudhunkiisa ku taalla ayaad ka tihiin weeyaan nabigeenna sala allah alay slm marka wuxuu u bishaareeyey bishaaro aad badan oo qiimo badan oo wuxuu leeyahay ha isdhibina waxaan rajaynayaa waxaan rajaynayaa inaad ahlu jannada saddex meelood hal meel ka noqotaan taxmiid iyo takbiir alala yimid kadibna wuxuu yidhi waxaan rajaynayaa rajada insha alla waa xaqiiqoobi inaad nuska ahlu janno noqotaan sidii oo kale markaasaa nabigu u ciladay calayhi salaatu salaam wuxuu dhahay adinka markii shirki laga hadlo shirkiga waxaad ula tootihiin dibi haragiis dibigaas haragiisa oo waxaa weeyaan madow oo tin cad ay ku dhex taallo wuxuu la jeedaa timahaas dibi dhan oo wada muxua madow oo hal tinoo cad ay ku taallo ma tin baa laga garanay macneed waxaa weeyaan adinka waxaad ka noqonaysaanba lama arko oo shirki waa idinku yaryahay ayuu nabigana sala allahu aleh ali wasalam amaba calaamada ku taalla dameerka ee tagoogiisa ku taalla waad aragteen calaamo yaro saa wareegsan ya waa taqaanaa sooma dameerka taqriiban calaamo si shilinkii oo kale ah oo madow maxaa la yidhahdaa bar miya bar barta madow haahay taasaa u dhow laakiin barta intainta badan waxaan u adeegsan jira ama loo adeegsan jiray ibni aadamka marka barta ayaa un u dhow wax kale ma laha jasaaka allah khayran ayb baabuisaabi xisaabta ayuu baab yahay iwa qisaasi almadaalimi dulmiyada la kala galay oo dadka loo kala guda oo loo kala qisaasa ayuu baabkan u baab yahay weeyaan xadiidka boqol iyo todoba iyo soddonaad oo noo imaan doona waxaa ku sugan man nuuqisha alxisaab yahlik qofkii xisaabta lagu adkeeyo oo lagu dhalaaliyo waa halaagsamay ayaa muxuu a noo imaan doona insha allahu tacaala waa markii caaisho ay weydiisay oy nabiga la gashay munaaqashada fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiira xadiidka waa noo iman doona insha allahu tacala xadiidka kow iyo toddobaatanaad can safwaan ibni muxrizin almaazini albasri alcaabid waa nin taabici ahaa oo reer basra ah oo aad u cibaado badnaa raximahullah wuxuu yidhi baynamaa goor iyo annaga ana aniga cafwan amshi aan socda maca bni cumar cabdulahi bni cumar aan la socda radia allahu tacala canhuma aahidun weliba gacanta aakhidun weliba ku dhagan oo haayo biyadii gacantiisa id carada waxaa banbaxay oo soo banbaxay rajul nin baa noo soo banbaxay weeyaan fa qaala wuxuu yidhi kayfa samicta sideebaad ka maqashay cabdulahi bni cumar baa la weydiini kayfa sideebaad samicta ka maqashay rasuullah rasuulka all sal slm fi najwa kooditaanka iyo faqitaanka markuu ka hadlaayey sideed ka maqasho hadlaa waa allah subxaana watacaala oo la faqi oo la koodi addoonkiisii daciifka miskiinka ahaa weyaan oo hadal gooni ahaan ula shawri oo gooni ahaan ula hadli najwada taa weyaan maxaad ka haysaa ood nabiga ka maqaysho sal alla alay slam wuxuu yidhi samictu rasulla rsulka allan ka maqlay sal slam yaquul isagoo leh ina allaha alla weyne yudnii wuxuu soo dhowayn doonaa almu'mina qofka mu'minkaa fayadacu calayhi wuxuu dul saari doona kanafahu asturkiisa wayasturuhu wuuna asturayaa ilaahay baa asturkiisa saari oo qofka markaad inaad mxua dadka kale ka yara qarisan rabto marow dhigta iyo meel goolad ku laabta iyo waxbaa lagu sameeya soomahan ilaahay subxana wa tacaala ayaa kanafkiisa iyo asturkiisa gelini una asturi kanafka alla siduu yahay baabka asaga hadii la gala waxaa lagu dhacayaa bidca lisma weydiiyo laakiin waa kanaf iyo astur u qalma allah subxaana wa tacaala yaliiqu bijalaalatihi wacadamatihi wasulطaanihi wa kibriyaahi wa malakuutihi wa eh, qudsiyatihi subxaana wa tacaala ayib fayaquul wuxuu dhihi doonaa atacrifu miyaad garanaysaa danba kada dembigii kaas ahaa dembi heblaayo ma garanaysaa ama dembi heblow ma garanaysaa atacrifu danba kada dembi heblow ma garanaysaa fayaquul wuxuu dhihi nacam ha waan garanay ay rabbi rabbi waan garanay keligiisa u sheegi orya dembi fulaan ma ogsoonta dembigii maalin fulaan miyaad garanaysaa maalin fulaan waxaad samaysa ma garanaysaa saas ayuu marka ula hadli rabbigee subxaana wa tacala addoonka miskiinka asna wuxuu leeyahy rabbi ku raaadsan adoonkaas xataa idaa qararahu markuu ictiraafsiiyo od okabaadsiiya bidunuubihi dunuubtiisao dhan aad muxuu ahaa gacma taagto oo yidhahdo rabbiyow intaasoo dembi waan qabaa waa qofaad tiri muxsoomogodory waxaan kugu leeyahy dayn fulaan oo intaa inaan kugu leeyahay waxa ay ahayd oo waxaad samaysay oo waxaad hadlaysay waa kada uu ku yidhahdo nacam waan ogsoonahay walaalow waan ogsoonahay sidaasoo kale waa markuu muxuu aha dembigii dhan qofku u qirtay ha waraa u arki fii nafsihi naftiisa anahu isaga halaka inuu halaagsame waxa dembi lasoo agdhigay hal shayba lagama tegin isna waxbauba yaqiinsaday ood muxuu isdhahay khalaas waad halaagsantay qaala rabbi wuxuu yidhi subxana wa tacala satartuha calayka waan kugu asturay fi dunya addunyadaan kugu asturay wa ana aniga oo rablciza ah oo hafaar ah oo kariim ahna akfiruha waan dhaafayaa laka adiga alyow maantaan kuu dhaafaya fa yucطaa waxaa loo dhiibayaa lagu qoray iyo buugga lagu qoray ayaa farta laga saarayaa bas kii xumaanta sidiisaba waa loo sheegay halkaasa lagu mxuu ahaa duugay laga teg allahuma ajcalna minhum ya rab wa ama alkaafiru gaalka miya iyo almunaafiqu munaafiqa fayaquulu alashhaadu kuwii mxuu xaadiri waxay dhihi doonaan haulaai aladiina kadabuu calaa rabbihim alaa lacnat اllahi cala alظaalimiin dadkii xaadiray iyo markhaatidii ayaa waxay dhihi doonaan haaulaai kuwaan miyaad aragtaan haaulaai kuwaanayto kadabuu beeniyeen oo ku been abuurteen calaa rabbihim rabbigooda beeniyeen weeyaan oo ku been abuurteen alaa hooyaay lacnatullaahi naclada ilaahay iyo naxariisiisoo laga fogeeya oo la halaago cala aldaalimiina kuwa dulmiilayaalka oo gardaraadyaalka gardariiryaalkaa dushooda ay ahaatay saas ayay ku dhawaaqi doonaan waa ayadda qur-aankeeda weeyaan marka saas ayaa loo asturi kuwana banaanka lasoo dhig marada laga fiiqa waa la fadaaxayni intaana naarta la ka hore ayaa halkaas lagu ceebayna weyaan kuwana ilahay baa asturay subxana wa tacala allahuma asturna fi dunya walakhira wa cuyuubana xadiidka laba iyo todobaatanaad can abi saciid alkhudri waxaa laga radi allahu tacala anhu arda can rasuli lah wuxuu ka wari sal nabiga inuu yidhi idaa khalasa almu'minuuna muminiinta markii ay muxuu ahay ka soo dhammaadaan min annaari naarta xubisuu waxaa lagu xabisaa biqantaratin buunda iyo meel yara sarrayso oo bayna aljannati jannada u udhexaysa wanaari naarta udhexaysa fayataqaasuuna way kala gudanayaan madaalima madaalima dulmiyaalo oo kaanat kaanat ahaatay baynahum dhexdooda fi dunya adduunyada ay kala gudanayaan xataa idaa nuquu markii la nadiifiyo wahudibuu oo la hufa dad hufan oo nadiifsan laga dhigo ayaa udina lahum loo idmaa bidukhuuli janati jannada ay galaan fawladii allihii baan ku dhaartay nafsu muxamedi nebi moxamed naftiisa biyadii ay ku sugantay gacantiise la axaduhum midkood kuwa iyaga ahlujannada xisaabsada insha allahu tacala meesha iyado in la wada jooga oo muxuu ahaa ama laga hormarayba la axaduhum midkood waladii ali baan ku dhaartay nafsu muxamed nebi moxamed naftiisa biyadii ay ku sugantay la axaduhum midkood ayaa bimaskanihi gurigiisa ama aan soo hormarin adalu aan soo horma adalu aan soo hormarina wladii alih baan ku rartay nafsu muxamed nabi moxamed nafsi biyadii ay ku sugantahay la axaduhu midkood ayaa adalu kaga aqoon badan bimanzilihi gurigiisa adallu kaga aqoon badan bimaskanihi gurigiisa oo fi ljannati jannada gudaheeda ahaaday bimanzilihi gurigiisa kaga aqoon badan oo kaanaaday fi dunya adduunyada ninka markii la yidhahdo haye jannada hala gala hala xarooda nin meel ku laamaa iyo nambarkayga kay u ahaa iyo dhammadigaan aadaya iyo bidaxaan aadaya mataal nin walba gurigiisa hadii la yihad nin walba ha galbado cashirka waa la joojiye nin hadda weydiinre agwahay miyaa jira haba ka yaabin ama cishaha la tukada maalinta iyada marka nin walba jannada marki la yidha ha la galo oo lakahal firxado nin walba gurigiisa adduunka siduu u yaqaana si ka daran ayuu yaqaanaa subxaan allah marka nasal allah caza wajal an yudkhilna aljanna ayb xadiidka saddex iyo todobaatanaad can abi hurayrata radi allahu tacala an rasul rasulka sl slm qala nabi rsulkan wuxuu yidhi atadruuna miyaad garanaysaan man almuflisu qofka shilinlaawaha shalanlaawaha miyaad garanaysaan mufliska waa qofka gacmihiisa waxba ay ku jirin oon shilin iyo shanla toona gacan ku haynin oo dahab iyo dolar aan haynin oon mara iyo mxuu wax u hay la arkin oo mishaar iyo meelu ka qaata ayna jirin oo wax meherad u furan ayna jirin oo gacmo maran aroortii markuu soo baxa waxba gacan ku haynin meel waxbaan ka finlaynin shilin laawa amaba waxaa weeyaan dhaqaalu lahaan jiray waa khaariqay taasaa ku habboon man ilmuflis qofka khaariqay oo banka qaatay ma garanaysaan saasuu nabig ala slat slam tana odhow weyaan tana ay ku fiicantahay qaal waxay yidhi almuflis qofka bangaraafka noqday amaba muxuu ahaa khaariqay fiinaa dhexdanaga man nin weeyaan dirhama shilin eh, muxuu ahaa fida ah, lahu usan u sugnayn walaa mataac alaabna wax u yeelin lama arka waxba gacan kuma hay faqaala wuxuu yidhi nabigeena ala slat slam ina almuflisa qofka khaariqay min ummatii ummadayda yaأtii wuu imaan doona yowma alqiyamati maalinta qiyaama bisalaatin salaad badan buu la wa siyaamin soom buu la imaanaya wa zakaatin zaka uu bixiya ayuu la imaanaya intaas waxaa garab socda oo daba socda wayatii wuu imaanayaa qad shatama isagoo caayay haada kan waqadafa qadfay oo xumaan zina iyo balaayo ku sheega haada kan wa akala cunay maala haada qofka cunay wa safaka dama haada kan dhiiggiisa daadiyey wa daraba haada kan garaacay fa yucطa waa la siina hada min xasanaati xasanaatiisa laga siina kii uu garaacay wa hada kanayta kii uu qadfiyo kal min xasanaatihi kii maalkiisa u qaata xasanaadkiisa laga siinaya fain faniyat haddii ay dhamaato xasanaatu xasanaadki haddii ay dhamaataan qabla an yuqda intaana mxuaha la dhamaynin maa caleyhi wix dushiisa ahday oo mxuaha dulmi oo lagu haysay ukhida markaasa lasoo qaaday min khaayaahum gafafyaalkooda fa urixat caleyhi waa lagu tuuraya uma urixa fi naar naarta lagu tuuraya xadiidkan dadka akhyaarta ah xadiid ay kaga cabsi badyin lama arko dadka akhyaarta oo ahla cibaadada oo ahlu safi lawalka oo ahlu qiyaamleylka oo ahlu mxua soomka oo ahlu sadaqadaah oo ahlu dikrigaah oo ahlu ducadaah oo ahlu cilmigaah oo ahlu dacwadaah oo khayr oo dhan la imaada xadiid kaga xanuun badan waa yaryahay weyaan waxaa la mid un xadiidkii kaloo awalu man tasacaru bihim annaar ay asan la ah. marka xadiidkan waa in aad looga degtoonaada oo qofka maanta tusaale inta amaali galo xamaali inta galo kadibna maanta kun shilin soo xamaashay ilmihiisa u baahan yihiin isaga u baahan yahay daalan kadibna mxu inta kabritar qaatay kabri tar inta qaatay masaajid hortiisa ku gubay kunka shilin ka warrama waa walan waa qof ayaa la yidhahdaa qof bini aadamba ma ahan soo ma amaba waxaa weeyaan jeexjeexay ka warrama waa qofkaas kale waa qofkaas oo kale weeyaan amaba meel qashinqob ku tuuray ama wamaa ilaa daalika marka qofka isaga waa qof aad iyo aad aan u dadaalin oo aad iyo aad u hooseeya weyaan nabigeena ala sl wuu ku sheegay muflis inuu yahay xadiidka afar iyo todobaatanaad can abi hurayrata radi allahu tacala an rasul rasulka sl sl qal nabigana wuxuu yidhi latu'adunna waad looga muxuu ah oo looga muxuu ahaa eh, aargudo lishaati neefka ariga ah aljalxa ee seeman jilxada waxaa weeyaan neefka ariga eh, oo muxuuaha aanan lahayn wax gees aan lahayn waa oo timihii ayaa siman aljalxa ee seeman min ashaati ridi looga aarguda alqarnaa ee geesahla weyaan adduunkaana muxuuaha gees ku dhufatay eedna geesa iska celisma hayso tii xataa waa loogu gudaa saas weyaan bini aadan asaga haba sheegin iyo mukalaf xadiidka toddoba iyo eh, shan iyo toddobaatanaad can anas bn malik radi allahu taala qal wuxu yhi anas kunaa waxaan ahayn cinda rasul rasulka agtiisa an sal slam fadaxika nabigu u qoslay faqaala wuxuu yidhi hal tadruuna miyaad garanaysaan mima adxak waxaan qosla miyaad garanaysaan qaala wuxuu yidhi qulnaa waxaan idhi qaaladaas anas baa wata weyaan qulnaa waxaan idhi allahu alla weyne i wa rasuul rasuulkiisa aclamu ogaan badan weeyaan masaladan allahu rasuulu aclam ma la dhihi karaa hadd ya allahu aclam basa la dhihi haye qowl kale qof qowl kale qabo ma jiraan oo in la dhihi karo allahu rasuulu aclam ama xaalaad kala in la kala qaadi karo sida asalka ah adduunkan hadda la jooga qofka inuu yidhahdo allahu wa rasuuluhu aclam mar ay bannaan tahay mar ay bannaan tahay ayaa jirta weeyaan marna ma banaano tusaale ahaan nin baa ku weydiiyey mata saaca saacadda qiyaama goormaawa waxaad leedahay allahu aclam soo ma garana hebel goormu imaani waaad leedahay allahu rasul alam allahu aclam lagu weydiiyey kam arkaanu lislaam waxaad leedahay allahu rasuul aclam dhib ma laha nabigan ala u kam arkaan islam isagaana barayba alayh slat slam allana dee cilmigo dhan buu u koobay marka masalada ayada ah ahaan in loo qaato oo allah rasuul aclam adduunkan lama dhihi kara la yihahdo masalo horaan looga hadli jiray aniga xataa aan dhowr majaalisteenna aan fadhin jirnayo hore arbaciinka iyo meelahaas aan kaga soo hadalnay oo lama dhihi kara dhowr jeer iga soo baxday ahayd laakiin markii aan baxi samaynay iyo baraarujin ardayda nin ka mid ah uu nagu baraaruj jazahu llahu khayran in allah warasuulu aclam allah warasuulu aclam aanan la wada karin lana wada ogolaan karin ay ku xihan xaaladda ayadaa weyaan cilmiga haddii lagu weydiiye shareecada inaad allahu aclam tiraa waa laakiin haddii aad tirahda allah warasuulu aclam cilmi shariica wax ishkaal ishkaal ma laha il nabiguuba yaqaana alai slat slam laakiin haddii lagu weydiiye cilmulhayb oo kale iyo berri maxaa dhici doona allah warasuulu aclam la maya allahu aclamu allahu aclam saas ayaa koleyba wallahu aclam marka qaala wuxuu yidhi qulnaa waxaan allah warasuulu aclam alla rasuulkiisa ayaa ogaan badan weeyaan qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi waxaan ku qosla min mukhaaabati alcabdi addoonka la hadalkiisa rabbahu rabbigiisa ula hadla ayaan ku qoslayaa yaquulu wuxuu dhihi yaa rabbi rabbiyow alam tujirnii miyaadan alam tujirnii miyaadan iga badbaadinin min aulmi ulmi miyaadan iga badbaadinin oo inaad idulminin soo imaadan ballan qaadin qaala wuxuu yidhi yaquulu wuxuu dhihi rabbi balaa ha inaan kuu ballanqaadin iska daaye waan kuu ballanqaaday oon kuu ballanqaada weyaan waan kaa badbaadiyey oon kaa laa ujiizu ma banaynaya oo ma ogolaanaya calaa nafsii naftayda muxuu ahaa dusheeda ilaa shaahidan markhaati oo minii ani xaggii ka ahaaday inaan aniga isku markhaati fur mooyane cid kale markhaati kama dhegaysanaya qaala wuxuu yidhi rabbi qaala wuxuu yidhi mxuu nabigeen cala sl slam fayaquulu markaasaa wuxuu dhihi rabbi kafaa waxaa ku filan binafsika naftaada alyowma maanta calayka dushaada shahiidan naftaada kugu filan inay ku markhaati kuwa karaamada badna alkaatibiina ee wax qorayeen shuhuudan markhaatina ayaga ayaa kugu filan weeyaan qaala wuxuu yidhi fayukhtamu markaasaa la dabooli calaa fiihi afkiisaa la dabooli fa waxaa la dhihi marka liarkaani xibnihiisa waxaa la dhihi iniqii hadal iniqii hadal oo dhawaaq weeyaan qaala wuxuu yidhi fatantiqu waxaa hadli fatantiqu ay hadli markaas biacmaalihi acmaashuu qaban jiray wanaag iyo muxuu ahaa iyo xumaanba ay ku markaatikici weyaan wax alle wuxuu qabtay way dhawaaqi hadli weyaan qaala wuxuu yidhi uma intaa kadib yukhallaa waa ladaynaa baynahu isaga dhexdiisii wa bayna kalaami afkiaa loo furi marka qaala wuxuu yidhi fayaquul wuxuu dhihi bucdan fogaasho iyo halaag baa lakunna adinka idiin sugnaaday ximnow wa suxqan iyo halaag ayaa idiin sugnaaday fa cankunna xaggiinna ayaan kuntu ahaa unaadilu mid difaaca aniga loo yar adinkaan idiin ahaaye carabkiia dhawaaqi mogti afkiia furmi halaag iyo baaba iyo naar ayaa idin sugnaaday iyo fogaasho maxaa yeele aniga loo yar ayaan idin ahaa adinkaan idin difaacay marka haddii aad isku markaad furteen hayay marka naarta iyo dhibaatada caba weyaan ayb xadiidka imaamka wuxuu leeyahay waxaad fiirisaa xadii kun afar boqol iyo saddexiy yuqda fi dima xadiidka kaleasna kun saddex boqol konton iyo fi taxalluli min almadaalim adduunkan inta la joogo qofka inuu ka xalaalaysto qofka muxuu aha uu dulmiyey ayadna xadiid ku soo arooray xadiidka lix boqol iyo sideed iyo lixdanaad fi lwuquuf bayna yaday illahi tabaaraka watacala alla la hor istaaga yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin marka dhammaan waa noo imaan doona insha allahu tacaala baabu almuruuri cala asiraad siraadka maritaankiisa ayuu u baab yahay xadiidka lix iyo toddobaatanaad can abi hurayrata radia allahu tacala anhu qala wuxu abu hurayra qaala naasu dad ba waxay yidhahdeen yaa rasuul allah yow hal naraa miyaan arkaynaa rabbanaa rabbiga naga yowma alqiyamati maalinta qiyaama murug ay ku haysaa muminiinta inay rabbi arkaan subxana wa tacala faqaala wuxuu yihi rabbi hal tudaaruuna miaad isku dhibaysaan oad isku ciriirinaysaan fi shamsi qoraxda araggeeda laysa ay uusan ahayn duunahaa sokadeed saxaabun xawr iyo daruur iyadoo ay qoraxda ka sokaynin araggeeda miaad isku ciriirisaan oo isku dhibaataysaan qaalu waxay yidhahdeen laa maya yaa rasuul lah rasuulka allow qaala wuxuu yidhi hal tudaaruuna miyaad isku dhibaataysaan fi lqamari fii ru'yati alqamari dayaxa araggiisa leylat albadri habeenka afariy tobanaadka waa habeenka ugu muuqasho badan yahay laysa usan duunahu sokoday saxaabun horaan waxaan u sheegnay bisha inay madoobaaneen ilaa habeenka afariy tobanaadka mooyaane shekh islaam ibn taymiya ayaa intuuna sheegay tajribadana lagu arkay bisha ma madoobaato ilaa habeenkaas sidoo kale qoraxdana ma madoobaato ilaa maalinta ay tahay labaatan iyo ayada marka inta qorax madoobaad oon soo dhaafno taqriban toban sano labaatamiya sana ku dhowaad sheekh islaam ibn taymiya hadalkiisa kadib ayaan muxuua u kurgalay waliba aad ay u badanta ard alxarameynka inay madoobaato dayax inuu madoobaato aad bay u badanta sanadkii laba jeer inay madoobaataa dhici karto eh, arrinta iyada waa xaqiiqo weli maan arkin qorax madoobaatay aanan ahayn sideed iyo labaatan iyo dayax madoobaaday toban iyo afart waxaan ahayn arrinta dibilhaloo kuhulgala wixii qof arrintaa khilaafso arkana muslimiinta u faa'iideeyo qaala waxay laamay yaa rasuul lahyow qaala wuxuu yidhi hal tudaaruuna ma isku dhibaataynaysa fi lqamari dayax aragiisa leylat albadri habeenka afariy tobanaadka jooga laysa uusan duunahu sokadiisa saxaabun dayax saxaabun uusan ahayn daruur ay ahayn weeyaan qaala waxay dhaheen laa maya yaa rasuula rasuulka allow qaala wuxuu yidhi fa inakum adinka tarawna waad arki doontaan rabbigiin yowma alqiyamati maalinta qiyaama kadalik sidaasoo kale yajmacu allahu allah kulmina annaas dadkuu kulmin doonaa fa yaquulu wuxuu dhihi doonaa man kaana qofka hada yacbudu mid caabuda shayan shay falyatabichu ha raaca weyaan falyatabichu fayatbacu wuu raaci man kaana qofkaad yacbud mid cabud ashamsa qoraxdu wuu raaci wayatbacu wuu raaci man kaana yacbud alqamara dayaxa qofka caabudi jiray wayatabicu man kaana qofkii ahaa wuu raaci yacbudu mid caabudo alawaaqiit abaaliista iyo wax alle wix ilaahay ka sokeey oo la caabudo wix caabudo iyo shaydaanka iyo sixirka iyo balada caabudo wuu raaci weeyaan wa tabqa hadihi lumma ummadda soomaaliyeedna maxaa la dhihi doonaa litatbac kula ummati maa kaana tacbud marka la yihahdo ayagana maxaa dhici karta inay raacaan arrinta ayada ikhwaani sahal maahan xaqiiqatan halis weyaan litatbac kula ummati maa kaana tacbud inay ummadda soomaaliyeed qabiil oo sanam laga soo dhigoo taaga inay raacaan oo u badan tahay maanta ka warrama haddii diinta ilaahay subxaana wa tacaala uu qof bannaanka adla istaaga wacaayo inta u qiirooni ka warrama oo ninkaas inay dharbaaxda indhaha ku dhuftaan laga yaabo edab malihi la yidhahdo waa laakiin waxaa weeyaan iyo markii hadduu nin sigiiska intuu istaago qolo fulaan qole la yaqaano caam ah ummadda ka mid ah, uu cay ula istaago midna uu muxuu ahaa halkaa istaago diinta uu muxuu aha cay ula istaago ka warrama waxaan u malaynaa horta kan laguma soo gaareenba kan dhankan sigis ka istaagay laguma soo gaareen nafs alqabiil muxuu ahaa dadka iyaga ah oo qabiilka halkaa ninkan dilay xaggay ka baxayaan laftirkoodii iyagoo gruub sooma ninka diinta caynayna taabanina laga yaaba ama yidhahdo waxaan al muxuuha ma waay madaxiis miyaa la galay muxuu sheegi wahaakada oo lagu agmara war waxaan la hadla waryaada malida aamus inaas inaan loo dhaafina laga yaaba laakiin kan isaga bakoorada iyo wax alla wixii gacanta lagu haayey waa in meesha rag ku shahiidiba raggaa ku shahiidi marka arrinta iyada waad garan kartaan inay islaamnimadii iyo diintii meesha ay joogta iyo qabyaalada meesha ay joogta nin walba caaqilna wuu garanaya marka arrintan waxay u baahantay iyo daweyn tawxiidka muddaa laga soo shaqaynayey kontanka soo dhaafay bilaxra afartanka sano lasoo dhaafay ee tawxiidka ummadda muxuu ahay la baraayay tawxiidka waa la barta waad aragtaan alxamdu lilah inta hadda tawxiidka khilaafsan oo qubuurta iyo daba taagan waa kooban yihiin waayna mambuudiin waa ummad muxuu ahaa la takooray sida dhabta ah iyo muxuu ahay diintoodii iyo dadnimadoodana iibiyey oo shaydaan ka laakiin ummaddii inteeda badnayd sawaad alacdamka maanta tawxiid la-aan ma qabyaaladiina marka waxay u bahantay cid u dheyl qaado oo la dagaalanta oo tira war waxaad yeelaysaan waa sanam kale si tawxiidka iyo muxua shirkiga aan ummadda kala cadayne qabyaalada iyo salatraximkaan u kala cadayno salatraximka waa tawxiidka kale wax wanaagsan wa dhanka wanaag ay muxuaha iska leeyihiin qabyaalada iyo casabiyaddana waa shirkigao kale dhanka xumaanta iyo nahyiga ay muxuaha isku jaal yihiin waa iskuba labadana iskuba labadana iskuba weyaan watabqa hadihi umma ummadan ayaa soo hari doonta fiiha uu ku sugan yahay munaafiquha munaafiqyaalkeeda ay ku sugan yihin weyaan wax al wix munaafiq ay ku jiraan fii hayri suurati suurada midaan ahayn allatii suuradaas yacrifuuna ay garanayaan hadda allah subxana wa tacala waa lanoola tilmaamay asmaade asmaa ayuu leeyahay oo naqaanaa sifooyin uu rabbi isaga naftiisa ku tilmaamay ama nabi uu ku tilmaamay ayuu leeyahay sifooyinka ayaga marka weynaanta alle cadamada alleh inuu rabbi subxana wa tacala gacan leeyahay inuu muxuu ahaa weji leeyahay inuu rabbi subxana wa tacala inuu qosli inuu wamaa ilaa dalika sifaat mucayana oo muminiinta iskugu tilmaamay ayaa jira weyaan ifadii sifa aan ahayn ayuu rabbigu imaanaya subxana wa tacala xikmaddeeda cilmuha cinda rabbi fayaquulu markaasuu dhihi doonaa ana rabbukum rabbigiin ayaana weeyaan fayaquuluun waxay dhahayaan nacuudu billahi ilahay baan kaa magangelayna minka xaggaada sifadii ay yaqaaneen sifa aan ahayn ayay arkeen ilahay baan adi kaa magangelaynaa hada makaanka hada makanaytu makaana waa booskanaga makaanuna waa booskanaga xataa yaatiina ilaa noogu yimaado rabbunaa rabbiganaga faida ataana faida ataana hadduu noo yimaado rabbunaa rabbiganaga hadduu noo yimaado carafnaahu waan garanaynaa fayaatiihim allahu alla weyne ayaa u imaan doona fi suurati suurada allatii suuradaas yacrifuuna ay garanayaan fayaquulu markaasuu dhihi doonaa fayaquulu wuxuu dhihi ana rabbakum rabbigiinna ayaa nahay fayaquuluun waxay dhihi doonaan anta rabbunaa rabbiganaga ayaa tahay fayatabicuunahu way raacayaan wayudrabu kadibna waa la taagayaa jisru jahanama jahanama bundadeedii oo nabigeena ku tilmaamay alai sl slam inuu aad iyo aad uu khafiif yahay oona aad u af badan qaala rasu wuxuu yidhi sal slm fa akuun waxaan ahaanaya anigoo nebi moxamed ah man yujiizu qof gudba kan u horreeyaan ahaanaya wa ducaau rusuli rususha muxuu ahaa allabaryadooda yowmayn maalinta ayada allaahuma salim salim ilaahw badbaado badbaada ilaahu badbaadi badbaadi ama badbaado badbaada wa bihi jisriga iyo buundadaas iyo siraadka waxaa dushiisa ku sugan kalaabiibu birkawaanyaala kalaabiibtu waa birtan hilibka la surto caadiga oo taqaanaan birkawaanyaalo oo aad u weyn laakiin midla shawki sacdaan geed sacdaanka la yidhahda oo mxuu ahaa eh, ay qaloocsan yihiin qodxadiis ay qaloocsan yihiin qodaxdiisoo kale weeyaan geedaha baadiyaha ka baxwa ama raytum miyaadan arkin shawka sacdaan geed sacdaanka la yihahda qodaxdiis miyaadan arkin sacdaanka yaa yaqaanin yaa noo af soomaaliyayn kara dadkii baadiyaha kusoo mweynaaday oo geedaha mxuu ahaa eh, eh, cidiyaha qaroofan lah ya bilcil axsanta adaad adaad ulay cadaadgeri wamaa ilaa dalik baabkaas waa laga soo gudbay birkawaankaas on qabsada qaalu waxay yidhahdeen balaha yaa rasul rsulka allow waa naqaanaa geedka isaga ah adinka maxaad tidhahdeen ayib qaala wuxuu yidhi adinka birkawaanka ad aad u taqaana ragga daada yar khaasatan muxuu aha geedahaas qaloocanoo la sheegay xidadka abaalkaas iyo aad uma yaqaanaan fa inaha iyada mila shawki sacdaan geedka sacdaanka la yihahdo qodaxdiisoo kale weeyaan hayra anaha laakin anaha iyada laa yaclamu ma ogsoona qadra cidamiha weyninkeeda qadarkiisa ila allah alla weyne mooyane waxay leegta ilahay unbaa yaqaano waa wax aad u weyn fatahtafu way dafi marka annaas dadkay dafaysaa biacmaalihim camalkooda ay ku dafaysaa dad bay magnad ahaan u qabsani oo dadka camalkooda uxun ya weyaan minhum waxaa ka mid kuwa ay ku dhegta almubaqu mid lagu halaagay bicamalihi camalkiisa mid ah almukhadalu oo lagogobsiiyey gogobay inta la dhabay kadibna halkaas laala riday uma inta kadib yanjiu badbaadi ayaa ka mid ah weyaan xata idaa allah allahu alwayl markuu ka baxa uu ka dhamaado min alqada'i kala xukunka bayna cibaadihi addoomihiisa mxuu ahaa dhexdooda wa araada uu doona an yukhrija inuu soo saara min annaar naart uu ka soo saaro rabbi subxana wa tacaala nam araada u doon an yurija inuu kasoo saaro min anaar naarta man araada qofkuu doono an yurija inuu kasoo saaro waa ahlu tawxiidkii oo miman ahaa miman qof kaana ahaaday ama duul kaana ahaaday yashhadu mid qira an laa ilaaha ila allah alla xaq lagu caabudo inuusan jirin allah mooyane dadka qiraayey ka mid ah amara almalaaikata faraya an yukhrijuuhum inay ka soo saaraan fayacrifuunahum waxay ku garanayaan bicalaamati aahaari sujuudi sujuudda aarteeda iyo raadkeeda calaamooyinkaas ay ku garanayaan weyaan calaamadeeda waxarama allah alla weyn uu xarimay cala naar naar ka xarimay an taakula inay cunta min ibni aadama ibni aadam inay ka cunta ahara sujuudi sujuudda raadkeeda inay cunto ilah ka xarim inti kale waa baabaaysa laakiin sujuudda aarkeedii ma tirmaysa weyaan allahu akbar fa yukhrijuunahum markaasi soo bixinaya malaa'igtii qad imtuxishu iyadoo iyagoo la dhuxuleeyey dhuxul iyagoo noqday iyagoo dhuxuleeyey weyaan oo gubtay fa yusabu calayhim waxaa lagu shubayaa maaun biyo ayaa lagu shubay yuqaalu biyaha waxaa loo yidhahdaa maau biyaha nolosha ayaa la yidhahdaa fa yambutuuna way soo dhalanayaan nabaata alxibbati abuurka dhalashadiisa fii xamiili sayli daadka meesha uu muxuu ahay maray meesha daad maraynka ah sida abuurka ugu soo baxa saasoo kale u soo baxayaan weliba xibada abuurka markuu sidiisa yahay oo meesha ku jira maahane waa markuu intuu soo baxa abuurkii kadibna isaga oo isku maroorsan oo isku dhegan oonan kala fidsanan uu soo baxa ood afka la soo baxa weyaan cirbad caarad ahaan uula soo baxa markaas ayaa xiba la yidhahdaa laakiin intuu muxuu ahaa ku jira meesha badra iyo xaba iyo waxbaa la yidhahdaa laakiin bikasrilxaa xibada waa markuu muxuu ahaa soo baxa welina dee waxaa laga yaabaa inuu xataa abuurka laftarkiisa qayb weli uu kuusan yahay uu kuusan yahay uusan soo kala bixin afka markuu soo bixina ayaa xiba la yidhahda weyaan sida ay xabadaas markii daadmaraynta meesha ay uga soo baxda saasoo kale ay usoo baxeen jirkooda ayaa soo bixi weeyaan oo soo noolaani wayabqa kadibna waxaa ku hari doona rajulin baa mxuu ahay ku hari doona naarti muqbilun wayabqa waxaa hari doona cafwan rajulin baa hari doona muqbilun usii jeeda biwajhi wejigiis kula sii jeeda cala naar naarti kula jeeda weyaan fayaquul wuxuu dhihi yaa rabbi rabbiyow qad qashabanii waxaa ii gubay oo i dhibaateeyey riixuhaa urkeedii naarti urkeedii ayaa i dhibi weyaan waxraqanii waxaa i gubay dakaaha holceeda ayaa i gubay fasrif wajhi wejigay oo kama eh, taga wayaan yadcu llaha alla inuu mxuu ah tuugo subxana wa tacaala fayaquulu wuxuu dhihi marka alla lacallaka miyaad mudan tahay in acaytuka haddii aan ku naarta kaa soo leexiyo oo jannada ku soo aadiyo oo wejigaada bas aan soo leexiye an tasalni inaad weydiiso hayrahu su-aashaas midaan ahayn waxaan ku siiye waxaan ahayn fayaquulu wuxuu dhihi marka addoonkii laa maya wacizatika cizadaada ayaan ku dhaartay iyo sharaftaada laa asaluka kuma weydiina ayrahu isaga midaan ahayn arinta asaga inaad wejigayga soo leeis waaan ahayn kuma weydiisana weyaan fayasrifu markaasuu leexina wajha wejigiisa canaar buu ka leexina rabbi uma yaquul wuxuu dhihi bacda dalika intaa kadib muddu sabri wa amasi riwaaya kala cadaynaysa markaas kadib ayuu muxuu ahaa wuxuu dhihi yaa rabbi rabbiga yuqaribnii ii dhowey ilaa baab iljannati jannada albaabkeeda ii dhowey qof janno ujeeda miyaa ka sabri kara allahu akbar fayaquulu wuxuu dhihi alaysa miyaadan ahayn addoonu qad zacamta mid sheegtay oo muxuu ahaa ku dhawaaqay alaa tasal inaada weydiisanin hayrahu dalabkii hore waxaana inaad weydiisanin kii ballanqaaday soomaadan hayn oo arrintaadii sheegtay waylaka halaagaaga ibna aadam ibna aadanow maa aqdaraka maxaa kaa ballanburin baday ballan burintaada bannaan badana falaa yazaalu kama zuula yadcuu inuu alla tuuga ood muxuu ahaa ilaahyow yidhaahdo fayaquulu markaasuu wuxuu dhihi laalli lacallii miyaan mudanahay in acaytuka haddii aan ku dalika arinka asaga tasalunii inaad i weydiista hayrahu midkaas iyo dalabkaas midaan inaad weydiisatay miyaan kaa mudanahay weyaan fayaquul wuxuu dhihi laa maya wacizatika sharaftaada ayaan ku dhaartay laa asal kuma weydiisanay hayrahu isaga midaan ahayn fayuci llaaha alla weyne ayuu siinaya addoonkii min cuhuudin wa mawaahiiqa waa isku mid oo ballanyaalo ballanyaalo ayuu siinayaa cuhuudda iyo mawaahiiqda anlaa yasalu inuusan weydiinin hayrahu dalabka fayuqaribuhu markaas usoo dhaweynaya rabbi ilaa baab ljannati jannada albaabkeeda faida raa markuu arka adoonkii maa fiiha wixii ku sugan oo jannadii khayr ku sugan sakata wuu aamusay maa sha allahu an yaskuta inuu aamusa uma yaquul wuxuu dhihi rabbi rabbi adkhilni aljanna janna i geli waa dalabka saddexaad marka uma yaquul wuxuu dhihi awalaysa miyaynan ahayn qad zacamta mid sheegtay anlaa tasalnii adi weydiini hayrahu isaga midaan ahayn waylaka halaagaade ya bna aadam ibna aadanow maa aqdaraka maxaa kaa ballanburin badi fayaquul wuxuu dhihi yaa rabbi rabbiyow laa tajcalnii ha iga yeel ashqaa khalqika khalqigaada kan ugu dhurka daran ha iga dhigan weyaan riwaayaad kale oo ka afdheer oo aad usii tafsiilinaysa ayaa jirta weyaan falaa yazaalu kama zuula yadcuu inuu tuuga rabbi xataa yadxaka ilaa uu rabbi ka qosla subxaana wa tacaala daxikun yaliiqu bijalaalihi wacadamatihi wa sulطaanihi wa kibriyaa'ihi wa malakuutihi wa qudsiyatihi subxaana wa tacaala waa ilaahay muxuu qosol u qalmo weyaan keenna ha ku logama qiyaasanay ayb faida daxika markuu ku qoslamin aggiisa adina lahu wuxuu idmaa biduhuuli fiiha jannada inuu gala faida dahala fiiha markuu gala qiila waxaa loo dhahaa tamana tamani iyodadiilada mxuu ahaa la ima iyodadiil la imow min kada meel fulaan fayatamana markaasuu tamanaya iyodadiila intee meeshii uu raba qalbiga ku qaba oo mxuu aha meel qabsa weeyaan fayatamana waa iyodadiilaysanaya uma yuqaalu lahu waxaa loo dhihi tamana min kada meel fulaan iyo mxuu ahaa in fulaan niyada ku qabsa weyaan fayatamanaa markaasuu taminaya xataa tanqaطica biha alamaani ilaa ay yadiyaalka dhammaadaan adduunkan toban jibaarkiis labaatan jibaarkiis kan kale weeyaan wax alla qalbigu ku qabso wixii adiga aad in lagu sii aad rabto jannada ad ka rabto alla wuxuu marka haada kanayta aad tamanisay ood qabsatay ood dalbatay ayaa laka ku kuu wa miluhu iyo isagoo kale oo macahu isaga la jiro ayaad leedaha intii aad sheegatay in la jirta oo la mid ah, leedahay weyaan qaala abu hurayrat wuxuu rajul ninka asaga aakhiru ahli janati ahli jannada kan u dambeey duhuulan la gala ninkaas ayaa ahlo jannada ayaa lagu khatmin doonaa oo lagu mooriyeyn doonaa oo nin ka jannada geli doona ma jira ayuu abu hureyre le radi allahu tacala an arda qaala cataa wa abu saciidin hadalkaas abu hureyre abcan xukman marfuuc ayuu leeyahay hadalka abu hureyre xukun marfuuc ayuu leeyahy maxaa yeelay shay haybi ah oo maqan hadduu saxaabiga ka warrama shay hayba oo ra'yi aan ah lagu gaari karin saxaabigu marba hadduu sheega culimada musala waxay leeyihiin lahu xukmu rafci oo awqaadda xadiidka uu yeelana muxuu ahaa hadalka saxaabiga uu yeelana xukmu rafci ay ka mid tahay tan wey waa badanta ragga musalaxa soo dhigta way yaqaanaan raggii kalena insha allahu tacala way baran doonaan qala cataa wuxuu yidhi wa abu saciid alkhudri qaala cataun cataa wuxuu yidhi waa ninka taabiciga ah wa abu saciidin abu saciidna alkhudri jaalisun u fadhiyey maca abi hurayrata لا yuayiru calayhi uusan ka bedelaynin hayan hay min xadiii markaad abu hurera xadikan ka warrama abu saciid u ag fadhiya hal shay wuxuu sheegay kama bedelin xata intaha ilaa uu ka gaaray ilaa qowlihi haada laka wamiluhu maca inta u dambeey jumladii markuu gaaray haada kan aad tamanisi ood sheegatay ayaa laka adig ku sugnaaday miluhu iyo asaga milkiisa ma isaga la jir uu yidhi qaala abu saciidin abu saciid wuxuu yidhi cilmi ayuu u kordhiyey samictu rasuul lah baan ka maqlay sal sl qul isagoo leh haada laka haada kanaytu ood idiilaysa ayaa ku sugnaaday wa cashratu amhaalihi iyo toban laabkiis abu hurera wuxuu yidhi wa milahu waa cilmi ziyaad si ah weyaan cilmi si ziyaad qaala abu hurayrat wuxuu yidhi xafidtu ani waxaan xifdiyey oon madaxa ku qabtay miluhu macahu isma diidays isma diidaysa weyaan waa ziyaada cilm wa fii riwaayati muslim riwaaya imaam muslim mxuu ahaa ku sugan wa huwa riwaayatun cinda albuhaari cafwan walafdu muslim lafdiga muslimna wahuwa isagana riwaayatan waa riwaayadu cinda buhaari buhaari agtiis ku sugan fa yudrabu la dhigi doonaa assiraatu siraadka ayaa la dhigi doonaa bayna dahraanay jahanama jahanamo bartamaheeda dhabarkeeda ayaa saa loo saari doona weyaan waa tafsiirka qowl allahi tabaaraka watacaala wain minkum ilaa waariduha mid idinka idinka mid ma jiro wuxuu ku aroori doonaa jahanama laakiin uma nunaji aladiina itaqow wanadaru daalimiina fiiha jisiya jihiya ayaa marka dambaysa weyaan nasal allah salaama ayb fa akuunu waxaan ahaana marka ana anigoo nabi maxamed oo ummatii ummadayda awala man qofkan ugu horreey oo yujiizu gudba aniga ummadayda ayaa ugu horraysa wax muxuu ahay tallaabo weyaan oo imtixaanka ka gudba walaa yatakalamu ma hadla yowma imaanta ila rusul rususha mooyane qof kaloo hadla lama arka weyaan wadacu rusul rususha muxuu ahaa ducadoodana iyo dhawaaqoodana yowmaidin allahuma salim salim weyaan baabu maa jaa fi lxawdi xawdka nabigan darka nabigan wuxuu kusoo aroray u baab yahay xadiidka toddobaatan iyo toddobaad toddobatanaad can abdilahi bn amr xalw ibn caasi radi allahu taala anuma qaal wuxuu yidhi qaala nabig wuxu yidhi sal slem xawdii darkayga masiiratu shahrin bil inta loo socda yuu la egyahay darka ummadayda aan ka waraabin doono maalinta qiyaamo maahu biyihiisana abyadu waxay ka cadaan badan yihiin min alnabali caanaha weeyaan wa udugiisana udaygiisana adyabu waa mid mxuuaha ka udug badan min almiski miskiga wa kiisaanuhu koobabkiisa iyo galaasyihiisa biyaha lagu cabana ka nujuumi samaai samada xidigaheedoo kale weyaan badnaanta man shariba minha man shariba qof ka caba minha xaggeeda ka caba falaa yadmau kama ooma abadan weligii oon damba ma qabto weyaan can asma binti abibakr sidiiq asma binti abibakr daatniaaqayn wa waa gabadhii sahaydda nabigeena calayi slat slam markii ay soo hijroonayaan iyo abubakar sahayddii inay wax kale ku irtay ay u weyday kadibna marti iyo suunkii dhexda ugu xirnaa intay kala jeexday qaybna suunka ku irtay raashinka ku xirtay qaybna dhexda ku xirtay wey radi allahu tacala an gabdhihii waxay ahayd islaanimada la kowsaday waxay ahayd gabadhii dhashay cabdulahi bn zubayr awalu mawluudin lilmuhaajiriina bilmadiina canug madiine ugu dhasha raggii muhaajiriinta madiine canug ugu horreya cbdullahi bn zubayr ayuu ahay radi allahu tacala arda aadna mxuu ahay u cumrisay kutubta mxuu ahay siyarta qaar waxay leeyihiin qof muhaajir ah oo soo hijrooday oo maka ka soo haajiriyo madiine imaaday oo dhimasho ahaan qof ugu dambeeyey weeyaan radia allahu anhu ardaha iyadoo aad u ayay geeriyootay waxay geeriyootay sanadka markuu hijrada nabigan ahayd alayhi salatu slaam saddex iyo toddobaatankii xaadiista ay waraysayna waa ilaa lix iyo konton xadii lix iyo konton xadiis weyaan anhu arda qalat waxay tii asma bint abubakr qaala nabi nabi wuxuu yihi sal slam wa caaisha walaashay abcan qaala nabi nabi wuxuu yihi sal slam inii aniga caalxawdi darka ayaan joogaa xataa andura ilaa aan ka eego man yaridu qofki soo aroora dushayda oo minkum idinka idin ka wasayuuhad waa waxaa la qaban doonaa naasun dad ayaa la qaban doona duuna duuni sokaday anigay soo gaarin baa lagu dhegi doonaa kulleetigaa la qabani fa aqul waxaan dhihi yaa rabbi rabbiyow minii wa min ummatii aniga iyo ummaddayda ay ka tirsan yihiin kuwan aan la qabtay fa yuqaalu waxaa la dhihi hal shacarta miyaad ogaatay maa camiluu bacdi gadaasha waxay sameeyeen miyaad ogaatay wallaahi baan ku dhaartay maa baarixuu kama ay zuulin yarjicuuna inay muxuu ahay u dambeeya xadiid ka horreeya casharkan insha allahu tacala oo sagaal iyo toddobaatanaad can anasin waxaa la weri can nabi nabi wuxuu ka wari calayi slat slam qaala nabigeen inuu yidhi layaridanna layaridanna way igu soo aroori doonaan ama waa ii soo aroori doonaan oo ii soo aroori doonaan calaya dushayda naasun dad oo xawdkii darkii ay imaanayaan waa tabcan oo min asxaabi asxaabidii ka mid a alxawda xawdka layaridanna oo min asxaabi asxaabtayda ka mid a ah, alxawda xawdka ay usoo aroori doonaan weyaan layaridan waxay usoo aroori doonaan alxawda xataa idaa caraftu markaan garto ikhtulijuu waa lala go'a goosin ahaan baa loo gooyaa xoolo la gooyey oo muxuu la dabagoostoo kale ikhtulijuu waa la dabagoostaa ama waa la gooyaa duunii sokaday fa aqul waxaa dhihi doona asxaabii waa asxaabtaydi waa ummadaydi fayaquulu wuxuu dhihi marka laa tadri ma ogid ma taqaanid weyan xadiidka sideetanaad waa u dambaya cashirka insha allahu tacaala can xudayfat waxaa laga ibn lyamaan ibnu xasul ama xasul ama xusayl ibnu jaabir alcabsi alqaysi weeyaan welida bimakka wuxuuna geeriyooday lix iyo soddonkii jir nabigan marka ala slat slam magaalada madaa'in ayuu ku geeriyooday sirta nabigeena calayh slat slam ninka uu ku aaminay ayuu ahaa cumar ibn khadaab radi allahu tacala anhu arda ayaa weydiin jiray munaafiqiinta asmaadooda asaga ayaa nabiga ku ammaanaysay alai slat slam wuxuu dhihi jiray udayfow nabiga miigu daray munaafiqiinta markaasuu dhihi jiray maya qof gadaashaaka dambayna ma taskiinayuu dhihi jiray waa badan qisooyinkiisa siduu ahaa luqada saryaaniga la yihahda kamaa cinda tirmidi wahayrihi saryaanidii la yihahda oo marka ayada yahuudi joogtay ay isticmaali jireen oo towraadka ay muxuu ahaa ku qori jireen oo luqad ahayd cibraaniyada way dhumiyeen maadaama guuritaan iyo bukhtanasar iyo balaayi lagu darayo imtixaan aad ku dhacay cibriyada waa ka lumay hadday dib usoo nooleeyeen weyaan marka siryaaniyada ay jireen nabiga u diray alay sl slam inuu barta han maalmood ayuu kusoo bartay ya han maalmood laba usbuuc ayuu sideedaba kusoo xifdiyey radia allahu tacala anhu arda khandaq waad garanaysaan markii xaaladda ay dhacday khandaqa oo nabiga uu muxuu ahaa eh, allah u gargaaray oo gaalada lagu daray lagu diray riixan wa junuudan lam tarawha nabigu wuxuu yidhi yaa inta istaago gaalada dhex sida dabeesha ay u gashay sida loo halaagay iga soo warrami qabow badan cabsi badan baahi badan dhibaato dhan ayaa taalla magaalada madiina meel la qabowa ah, kolleyba kenya kuma taalo xilliga qabowga kulayl waaba taqaanaa raggi mxuu soo xaji waad qofka wuu jaraynayaa baalahan isku kulaya dhinacyaha la marinaya kudheshin kuleylka la shidi maca dalika saas u jaraynaysaa kulayl angegan oo dhib badan eh, cafan qabow mxuu ahaa angegan oo dhib badan weyaan oon iyo dhar iyo kaba iyo haysanin kadibna nin walbuu istaaga nabiga wuxuu yidhi weliba janaa la siinaya qofkii gaalada mxuu ahaa ninta dhexmara warkooda keena janna la siini cid istaagtaa la waay ilaa marka dambe uu yidhaha qum ya xudayfa maraan insha allah tacala geli doona kale on ka sheekayn doona xudayfa ibn yaman radi allahu tacala anhu arda ayaa qaala wuxuu yidhi qala rasuulka alle wuxuu yidhi sal l slam ina xawdii darkaygu la abcadu uu ka fogaan badan yahay min aylata meesha ayla la yidhaahdo min cadan cadan fogaanta ay ka fog tahay waa laba meelo aad iyo aad u kala fog weeyaan aylada taqriiban bayt almaqdis ayaa muxuu ahaa asmaadeeda ka mid noqon kara ama uu ka mid yahay weyaan waladii alli baan ku dhaartay nafsii nafteeda biyadii ay ku suganta gacantiisa innii aniga la aaduudu waan ka burini oon ka ceyrini canhu darka xaggiisa alrijaala rag midna waxaa noo soo hormartay in malaa'igtii ay ka burin doonaan isna uu ka buro laftarkiisa alrijaala rag baan ka burini kamaa yaduudu siduu ugu buriya alrajula ninka alibila geela alhariibati ee martida ahoon la aqoonin an xawdii darkiisa darkii aad geeliisa ugu tirgalay haddii neef kale uu soo gala afku ku dhufani wuu ka fiijini weyaan qaala waxaa ya rasul wa tacrifuuna miyaadna garanaysaan qaala wuxuu nacma tariduuna waad soo arooraysaan calaya dushayga uran adinka oo mxuu ahay wejiye cadcad uran adinka oo bariir leh muxajalina xibno garan weyaan xibno garan oo xibnihiina ay dhaloolayaan min aathaari alwuduu'i weysada mxuu aathaarteeda iyo calaamadeeda weyaan laysat ma ahan liaxadin qof oo hayrikum adinka aanan ahayn qof kale oo mxuuah martabadaa lah ma jira weeyaan baabu dikri lmiisaani miisaanka oo la sheegay ayuu u baab yahay xadiidka lix boqol iyo toddobaatanaad iyo xadiidka sagaal boqol iyo lix iyo afartanaad ayuu inooga imaan doonaa hada wallahu aclam wsala allah waslm ala abdi rasuuli mustafa